bismi illah walxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alslaamiya ama dubista casharadaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaa casharkii siddeetanaad ee kitaabka nuurulyaqiin ee siirada ah waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu cala man ursila bilhuda wadiin alxaq liyudhirahu cala addiini kulih wakafaa billahi shahiida wabacd waxaynu ku mara ku dhex jirnay akhlaaqdii rasuulka sala allahu alayhi wasalam weliba akhlaaqdii abuurka ahayd waa soo dhaafnay akhlaaqdii abuurka ahaydoo haddana si kale kolka loo ego muktasab ah akhlaaqda wanaagsana nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu ku beeray sharcigana uu ka kasbaday ilaahay baa ku beeray akhlaaqda wanaagsan sharcigana waa u kobciyey sibqat allahi waman axsanu min allahi sibqa waa daabicaa wanaagsane diintu ay leedahay abuurkiisii fiicnaayoo anshaxan wanaagsanee islaamkuna sii galay waxau ihi marka waama alxilmu walixtimaalu walcafwu maca alqudrati wاsabr calaa ma yakruh calaa ma yakrahu ومما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال وأما الحلم duلقاadka والاحtimaal iyo xejisashada wixii adag la xejisto اxtimaalka xambaarid baa la dhaha dhabar balaaran uu qofku u yeesho wixii adag iyo wlcaf iska dhaafida maعa الqudرة iyadoo qofku uu kari karayo inuu aar goosto haddana iska casiyo wاsabri calىa maa yakrahu iyo wuxuu qofkii karaahiyeysanaya oo uu ku sabro intan oo arimoodba fa mimaa shay bay ka mid yihiin adab allahu bihi nabiyahu salى اllahu alayh wasalam ilahay nebigiisa uu ku edbiyey way isu wada tegayaan waa dulqaadkii hadii sabir laydhaa iyo hadii taxamul laydhaa iyo hadii cafis laydhaa iyo intoo dhamiba waa dulqaad dulqaadku nebi maxamed lahaa ilaahay baa ku edbiyey qaala rabbi wuxuu yihi kulilcafw dulqaad ogow waamur bilcarf wixii wanaagsan dadka far waacrid can aljaahiliin aqoonlaawayaasha iska dhaaf aljaahiliin kuwa aan qadarka cid waliba leedahay garanayn ee dhacdhacaya hadday kugu soo ciiraan isaga dulqaado waqad sa'ala calayhi asalaatu wassalaam jibriila can ta'wiiliha nebigu wuxuu su-aalay malakul jibriil aayaddan ta'wiilkeeda iyo tafsiirkeeda faqaala markaasu uu yidhi yaa muxamed warba malagaw iga warran hadduu ihi macnaha aayaddan looga jeedo malagu wuxuu ihi yaa muxamed ina allaha ya'muruka an tasila man qadacak wa tucطiya man xaramak wa tacfuwa can man dalamak ina allaha yaamuruk ilaahay wuxuu ku farayaa maxamedo an tasila inaad xidhiidhiso man qadacaka qofka ku gooya wa tucdiya aad siiso adugu man xaramak ka kaa xirmaariya macnaha qofkii ku gooyey xidhiidhi laysa alwaasilu bilmukaafi ila nebigu wuxuu ihi qofka qaraabo xidhiidhyaha lama yidhaahdo ka abaal guda dee waa kala ridateen moogti qofkiioo kuu samafalaya haddaad adaguna abaal mariso dee taasi waa kala ridasho ee waasilku waxa weeye qofka ku goynayo ood xidhiidhiso qofka ku xirmaaniye waxba ku siin waayo ood adugu siiso macnaa qofka waa inaad wax dheerta laakiin haddaad siman tihiin macnaheedu maaha inaad ajrigii badnaan leedahay waad leedahay ficla ajrigii laakiin taa kala gaari mayd waaya watacfuwa canman dalamak cidda kugu gardarootay inaad iska cafido wa qaala lahu ilaahay wuxuu ku yidhi nebi moxamed wasbir calaa maa asaabak ina dalika min cazmi lumuur waa luqmaanoo inankiisii la talinaya laakiin dee amarkaa laga warramay inuu ninkaa wanaagsan inankiisa ku lahaa nebigana waa utaallaa ummadoo dhanna way utaallaa taallaa wasbir ku sabir calaa maa asaabak waxalla wixii ku soo gaara ku sabir ina dalika arintaas la min cazmi lumuur la min macsuumaati lumuur arrimaha muhiimkaa wey arrimaha waajibkaa wey arrimaha kamakacdadaa wey taasaa loo macnayn doona marka waxa weeye taasina waa macno aayad kale wa qaala rabbi waxau uhi waliyacfuu waliyasfaxuu ha dulqaateen oo dadka ha u dhaafeen alaa tuxibuuna miyaydaan jeclayn an yakfir allahu lakum inuu ilaahay dembiga idiin dhaafo wallahu gafuuru raxiim ilaahay baa dembiga dhaafoo naxariisa marka taasina waxa ay ahayd abubakar ayay kusoo degtay markii uu mistax ninkii la odhan jire caasha wax ka sheegay uu yihi biilkaan ka jaraya ayaa ilahay ui dee isaga dulqaato idinkuba waxaad doonaysaan inuu ilaahay idiin dulqaato alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum armiyadan jeclay in la dhaafo abubakr baa markaa wuxuu leeyay bala uxibu an yakfir allahu li waan jecela inuu ilahay iga dhaafo kanna u dhaafo wallaahu gafuuru raxiim wa ilaahay wuxuu uhi walaman sabra wagafara cidda iska sabirtee dadka u dembi dhaafto ina dalika la min casmi lumuur arrimaha muhiimkaabay ku jirtaa taas kama kacdada ah marka intan oo dhan nasku wuxuu dhiirinayaa had iyo jeerba awrka marka loo kolba wixii loo layliyayo kolba wixii lagu rarayaa layliskiisa la siiyaa iyo carbiskiisa haddii awrkani uu yahay mid lagu rarayo alaabaan jajabayn carbiskiisa iyo layligiisa la iskuma sii mashquuliyo herye iyo haraar iyo waxaan jajabayn baa la saaraya oo hadduu buubuu tuuro la iska guranayo laakiin marka gurgurka iyo alaabta wiciyadaha jajabaysa la saarayo hayin biya madaajo abaa laga dhigaa marka sidaas oo kale weeyo qofka diintan ilaahay xambaaraya dardaaranka ugu muhiimsana la siinayaa waxa weeye sabirka laakiin ogowo sabirkaasi meeshiisuu leeyahay meelo aan la sabrayn baa jirto inoo soo socota oo marka qofka faraha lagu soo fiiqo isna inuu shanta fiiqo ay tahay waa marka la taabto meesha lama taabtaanka ah soonaha khatarta ah kolka la galo markaasoo kale laa sabra hunaak sabir ma jiro waa adiga arki doona caaisha waxuu nebigu maruu sabri jiriyo mar aanu sabrayn bay ukala qaadaysa waay waynu arki waqad tadaafanat اlakhbaar akhbaartu way isxoojisay calatisaafia calayhi salaatu wasalaam inuu nebigu ku sifoobay binabahati binihaayati haadihi alawsaaf tilmaamaha nihaayadooda tilmaamahan dhallaaxdu soo qaaday wey tilmaamahan oo dhan rikoorkuu jabiyey famaa min xaliimin mid dulqaataa ma jiro ilaa curifat minhu zalla simbiriro xun baa lagu arkay qof kastoo dulqaatay maalin buu simbiriraxday wa xufidat canhu waxaa laga xafiday hafwa meelka dhaca hafwa meelka dhaca qof kastoo dulqaad lagu yaqaanay maalin buu silbaday maalin buu meel ka dhici jiray haye wa nabiyuna sal allahu calayhi wasalam nabigeenu laa yaziidu ma kororhsanayo maca katrati liidaa iyadoo la dhibayo ilaa sabran weligiiba sabrun buu kordhisan jiray wa calaa israafi ljaahil ka jaahilka ah xadgudubkiisa ma kororsan jirin ilaa xilman dulqaadun mooyaane manaa qof walo dulqaatayba maalin buu meel ka dhacaye nebigu calayhi salaatu wasalaam isagu macsuum buu haayo meelna kama dhici jirin nin habari dhashe halma seegi waayo inbuu noqon jiray qof walo dulqaadka caanku ahaa carabta dhexdeeda iyo cidda kaleba laakiin nabigu taama lahayn waay qaalat caaishata radia allahu canha caasho waxay tidhi maa khuyira calayhi asalaatu wassalaam nabiga lama doorgelinin fii amrayni qau laba amar lama doorgelinin weligii oo lama odhanin makaasaad qaadan mise kaa makaasaad yeeli mise kaa ila اkhtaara wuxuu dooran jira aysarahuma labada arrimood he ka fudud ila diintiibaa diinu yusr ah maa lam yakun iman haddaanu dembi ahayn dembigu aada u nabcaa dhaqankiisu saasuu ahaa fain kaana iman hadduu dembi yahay waxaa la door gelinayaa ee weliba loo arkaya inuu fudud yahay kaana abcad annaasi minhu dad oo dhan isaga ugu fogaa maxaa laba oo midi dembi yahay ka fudud dembiya haddii la doorgeliyo kaa dembigaa ma dooran jira waman taqama linafsi nebigu naftiisa uma aargoosanin ilaa an tuntahaka xurmat allah ilaahay muqadasaadkiisa in meel laga dhaca mooyaane fayantaqimu lilaahi biha ilaahay daraaddeed ilaahay dartii ayuu markaa u aargoosan jiray ilaahay dartiibuu u jawaabi jiray caynkaa wey waa qaacidadaasoo waxna waa wax shaksiya waxna waa diinta iyo mabaadida iyo usuusha markaa wixii isaga shaksiyadiisa ku saabsan wuu iska dul qaadan jiray laakiin wixii dhaawac ku ah diinta ilaahay iyo qarannimada ummadda ilaan qarannimo aan diin hayn ma jirte dadkuu qarannimo beelaya hadduu balaadiin noqdee taa uma dul qaadan jiray xeer ciqaabeedyada xuduudda wixii ku saabsan arrimaha ilaahay marka dadku ay galaan maya nagtu xarfin jiri hal maalin buu deen nin saxaabiyo aada u jeclaa usaama la odhan jiray ayaa ula yimi ergo arrin uu ka garsooraya oo uu leeyahy inantaa gacanta la goynayo dad badan baa daba socda ee ka daa ha goynine aada buu nabigu u xanaaqay calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku uhi atashfacu fii xaddin min xuduud illaah war maxeer ciqaabeed ilaahay oo caddaaday oo maxkamadii yimid baad u ergeynaysaa buu wallahi inantayda aan ugu jecelahe faatima hadday xadda gacantuma jari lahaa buui adna wax kalead sheegaysa ha ku daalin ah, dhaguhu ka raacay nabigu calayhi salaatu wasalaam usaama oo la filaya inuu jecel yahay maya isagoo madaxa haystu ka soo noqday marka saasaa loo baahan yahay dadku inay kala gartaan maxaa sawaabita maxaa lama taabtaana maxaa se la faragelin karaa maxaa la dulqaadan karaa dulqaadka sidaasee caaisha hadafkaasay naga siisay diinta ilaahay iyo wixii markaa usuusha inaanay lahayn gaal iyo islaamtoona lagu dulqaadan karayn walamaa facala bihi lmushrikuuna markii ay gaaladu ku sameeyeen nebiga maa facaluu fii uxud uxud wixii ay ku sameeyeen oo dee aad garan karayso oo xiisadii iyo casharkii aad dib u eegi karayso qaswat uxud dhafoorkii bay ka dhiijiyeen ilkiisii bay qaar jajabiyeen booraamuu ku dhacay nabigu calayhi salaatu wasalaam faliidhaa madaxa ka galay waxaasoo dhan dhiiggiisii shariifka dareeray markuu haddaba dhaawacyadaa la soo gaarsiiye waa uliba minhu laga doonay an yadcuwa calayhim inuu habaado asxaabtu waxay dhahdeen waa kuwane adiguna saamkii ugu dambeeyey ku rid bay ku idhaaheen habaarkii ugu cuslaa ee ambiyadu ay u isticmaali jireen ummadahooda adiguna ku rid waa habaar qaala nebigu waxau hi allaahuma hdi qawmii fainahum laa yaclamuun ilaahay ow kuwayga soo hanuuni waxba aanay garanayn aqoon la-aantu waa ibtilada u weyn qofku marka uu ka jaahil yahay ilaahay xaqiisa ummadda wanaagsan xaqeeda diinta xaqeeda dadnimada xaqeeda iyo xuquuqulisaanka kolkuu ka jaahil yahay isaga oo wixii u weynaa dhaawac ayuu isu haystaa inuu xagaajinayo wayaxsabuuna annahum yuxsinuuna sunca ilaahay baa yihi waxay isu haystaa inay uxagaajinayaan tani sawirkiisa ka turjumaysa waxasbuka fii hada albaab baabkan waxa kaaga filan sabirkii nebiga maa facalahu nebigu wuxuu sameeyey maca mushrikii quraysh quraysh nimankoodii gaalada ahaa wixii uu yeedhay aladiina aadowhu kuwii ku dhibay wastahza-uu bihi ku dheeldheelay wa akhrajuu min diyaarihi guryihiisii ka soo saaray huwa wa asxaaba isagii asxaabtiisiiba uma qaataluuhu way la dagaalameen waxaraduu calayhi waxa ay ku tirtirsiyeen ay ku dhiirigeliyeen ay ku abaabuleen hayrahum ummadihii kale min mushriki alcarab carabtii kale gaalada ahaydna way kusoo kiciyeen xataa tamaala'a calayhi jamcuhum kulankoodii ilaa uu nebiga usoo heshiiyey tamaaluhu waxa weeyaan dil bay ugu soo heshiiyeen dil andilla baa layidhi rag baa lasoo soo qaybiyey tusma ah oo isku dhafan oo la yidhi ku booba maxay hubka gurigiibaaba baaba laga qabtay waagu intuu baryayuu soo baxayaabaaba la sugayaa sidii uu kaga baxay uma lama fataxa allahu calayhi maka markii maka uu furay maa zaada kama kordhinin an cafaa wasafax uu iska cafiyey waanu dhaafa dhib kastoo lasoo soo gaarsiiya isagii asxaabtiisa dib uguma noqonin wa qaala waxaanu yihi maa taquuluuna inii faacilun bikum qawlku mararka qaarkuu bimacnaa mala noqdaa maa tadunnuuna anii faacilun bikum maxay idin u malaynaysaan inaan idinku samayn doono ila anigana waan idinka gacan roonay qaaluu khayran wanaag baan ukaa filaynaa akhun kariim wabnu akhin kariim ina wanaagsan dheh oo ina wanaagsanina dhalay waa maka faqaala idhabuu faantumu ulaqaa taarikhdaa waynu soo qaadan wa anasin waxaa laga wariyey kuntu maca nabiyi sala allahu alayhi wasalam dulqaadkii nebigoo qodob qodob waynu ka warramayna iyo qisooyinka nebigaan la socday buuli wa calayhi burdun khaliid macawis qallafsan oo darafkeedu dadka sarayo ayaa qoorta u saaran wa calayhi burdun khaliid lxaashiya darafkeeda xaashiyada waa darafka darafku maryaha qaarkood buu aada u qallafsan yahay oo qofkaba sari karaaba ayaa qoorta u saaran fajadabahu acraabiyun biridaa mid reermiya ayuunbaa dhab siiyayo sidaa ugu soo dhuftay go-ii nabiga intuu qoorta qabtu sidaa ugu soo dhuftay jabbatan shadiida soo dhufasho adag xataa aftarat ilaa ay raad ku samaysay oo ay xoqday xaashiyat lburd nacawista darafkeedii iyo rigrigeedii fii safxati cunuqi ballaarka qoortiisa qoortiisu halkaa u ballaaran ayaa xooggii ugu soo xoqay ayay yaro murxisa ficil xumada afxumadanuu kaga sii daray xabadka reer miyigii uma qaala dabeedna wuxuu yihi yaa muxamed ixmil lii calaa baciirin calaa baciiraya haadayni min maali illaahi aladii cindak waryaa muxammed rasuul iyo ma jiro nebi toona mu odhan ixmil lii aniga ii raba buul calaa baciiraya haadayn labadaydan owr ee halkan isku xidhiidhsan waxaad ii rartaa min maalilaahi aladii cindak xoolaha aada hayse ilaahay leeyay adigu ma malhidi xoolaha labadana urii buuxi fa innaka laa taxmilu lii adigu iima xambaar iima rarays min maalika xoolahaagii ii rari mays walaa min maali abiika xoolii aabbahaana ii rari mays waa xoolo dowladeed iyo dar dadweyne eh noo buuxi buu idhahdeen noo buurbuur halkana noo fadhiideen nabiga calayhi salaatu wasalaam kaa adduunye dirirka ah ama raashin ku dirirka ah ayaa soo weeraray maalintaa qowlkaa xun iyo ficilkaa xun buu isu raaciyey qalabsanaanta reer miyigaa keenaysa afxumada iyo mararka qaarkood baaba laga yaaba dadka qaarkood inay u haystaan inay tahay wax fariidnimo ah fasakata nabiyu sala allahu calayhi wasalama uma qaal nabigu intuu aamusay dee markaa nebiga raggii rag ahaana waa ag fadhiyeenoo waxa ay isku dayeen inay waxyeeleeyaan isagaa ka dhiciyo yihi balukaadiye uu yaraa musay markaasaa wuxau ihi almaalu maal ullah wa ana cabdu waan adoonku maal maalku waa maal ilaahay waa runta aniguna addoonkiisii baana ya sidaa way jirtee ah, uma qaala dabeedna waxau ihi wayuqaadu minka ya acraabiyu maa facalta bi war xooluhu waa xoolo ilaahaybu anna waan kugu sii daray addoon ilaahay oo miskiina baan ah laakiin yuqaadu minka qawdku waxa weeye qawadku waa qisaasta ya qisaasta wey waa lagu qisaasayaa buuri ya caraabiyu kan reer miyiga ahow maa facalta biyo wixii aad igu samaysay waryaa dee anigu wixii daw daw raacsiiya waa ogolah adiguna dee dhib intan ii geysatay ilawaatana meeshana way muruxdee intaa in la eg baa lagaa qisaasayaa ogow kii reer miyiga ahaa cadaalad daradii buu muujisto qaala laa may aniga layma qisaasaya bu qaala wuxuu uhi lima oo maxaan lagu qisaasayn so adigan dhaawacay gaadhsiiyey qaala wuxuu uhi liannaka adigu laa tukaafiu bisayi'ati sayi'a dee xumaanta xumaan kama horgeysid sawtaanu ku naqaana buui <laughs> marka hore nin damaaci wadu ahaayo macnaha inuu nebiga soo sahansaday ayuu sheegay sawtaanu naqaanay buui weligaaba xumaan lagu sameeyey xumaan kamaan horgeyn jirin sidaad u dulqaadan jirtuun dee u dulqaado marka dulqaadka iyo dunyada dee isugu kay daro fadaxika calayhi salaatu wasalaam markaasuu nabigu qoslay oo ninkani wuxuu arkay inuu nin soo biyeystoo bareeraya yahay oo ku talagalay inuu markaa wacdara muujiyo oo wixii uu doonaya inaad ka qaato oo isku halayn isku halayn nin qaba inuu yahay buu arkay ah. marka wuu la fahmay anaa nin boqorahoo dictatorahoo laga baqanayo intaa umuu gaadheen gacantiisuba ma gaadheen laakiin inuu maaragtay yahay nin nebiga isku haleeyay oo ku soo dhow oo wax weydiisanayay oo ayuu nebigu dareemay uma amara nebigu wuxuu faray an yuxmala lahu calaa baciirin shaciir in loogu raro awr heed wa calal aakhari tamrun ka kalena timir loo buuxiyo afar jawaan u rara buulo labana heed uga dhiga labana timir dee reermihii afar jawaan helayna diishiiba uu tuuray uu jiilaalbax buu helay jiilaalbax intii uu doonaya inka badanba qaalat caaisha caashi waxay tidhi xaaskiisii maa ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed maan arag muntasiran isagoo ka aargoosanaya min madlamatin gardarro dulimaha qad lagu sameeyey weligiiba dulmi lagu sameeyey isagoo ka aargoosanaya weligay maan arag madlamadu waa gardaro maa lam takun xurmatan haddaanay shay xaraam ahayn min maxaarib illaahi tacaala ilaahay mid a wax ilaahay u xaaraantinimeeyey haddaan la xalaashanin oon gacanta lala gelin oo arrin diineed iyo arrin sharci iyo arrin xukun haddaan ay ahayn maya arrintiisu markay isaga taagan tahay ayuu dulqaadin waa sida aynu inagu u soconno obasidkeeda wey ama cagskeeda oo ah wixii xurumaadka ilaahayana inaynaan u xanaaqin wixii xuquuq fardiyana inaynu u waalano ama xuquuq reera waynu u waalanaa baa la odhan karaa xanaaq way dhaaftee kow ilaa dagaal bay gaadhaa wixii xurumaad ilaahay iyo diin ilaahay iyo taasina wixii la doonaa la yeeli karaa weeye iimaankii oo sii laalaaday sheegaysa wamaa daraba biyadihi shay-an qadu qof cidna kuma dhufan gacantiisa maa daraba biyadihi yad waa gacan shay-an qadu shaynaba gacantiisa kuma dhufan ilaa an yujaahida fii sabiili illaah inuu jihaadka gala mooyaane sagaal dagaal buu gacanta ka dagaalamay inta kale taliyu ka ah sideed iyo tobankii dagaal sagaal buu gacanta ka dagaalamay midba wuxuu geystayba nabigu calayhi salaatu wasalaam taasi waa ammaan wey taa ilaahay baa ku adoonsaday waa raganimo loo baahan yahay taas meesha loo baahan yahay awoodna waa dhigi jiray meesha miskiinnimo iyo jajabnaan iyo jileec loo baahan yahayna waa kaa wkfid janaaxaka liman tabacaka min almuminiin wakfid janaaxaka lilmuminiin saas weeyo khafdigaasi wuxuu sheegayaa inuu garab dabacsan saa u laalaadiyo nabigu alayh salaam wamaa daraba khaadima wala mra'atan muu garaacin shaqaale ama hadoon ama gabadh xaasaskiisa midna weligiiba ama suundhe ama tusbaxdhe ama cimaamade wixii yar yarka ahaa ee la odhan jiray wadaadkaa islaantiisa ku dhufta isagu kuma dhufanba ah. ah. fasala allahu tacaala calayh fasala allahu tacaala calayh ilaahay naxariistiisii nabadgelyadiisa ha siiyo wa aqara caynahu ishiisana ha ku sugo biitibaaci almuslimiina sunnata muslimiinta sunnadiisa raaca marka dulqaadka nebigu calayhi salaatu wasalaam kaasuu ahaa loo baahan yahay dadkan sidinka ku istaarmaya muftaaxoodu aada moodo inuu ilka waawen yahay inay maaragtay arrimaha cagta calo walaal waa la baryaabaa la yidhi dejiyaan wa ama aljuudu walkaram wasakhaau wasamaax juudku waa deeqda karamku waa la mid sakhaagu waa deeqsinimada samaaxaduna waa macaanaanta qofkoo dhiiqa waa isla deeqdii fakaana calayhi salaatu wasalaam xagga deeqsinimada marka laga iyo gacanfurnaanta iyo muhaninimada laa yuwaaza fi hadi akhlaaqi alkariima cidina laa yuwaaza laa yuqaaba lalama qaabili jirin akhlaaqdan wanaagsan cidi macnaha umay dhigmi karayni walaa yubaara walaa yusaabaq lagulama tartami jirin nebiga deeq iyo cid ku barbar dhiganayso kula tartamaysa may jirin wasafahu bihada kullu man carafa waxaa sidaa ku sifeeyey cid kastoo taqaanay wasafahu bidalik deeqsinimo waxaa nabiga ku sifeeyey kullu man carafahu cid kastoo taqaanay gaaliyo islaam waa kaakii ay maalintaa isugu horeysay ka raranaya awrta qaala jaabiru radia allahu canh jaabiru asxaabtiisii nabiga ka agdhawayd abaa wuxuu yihi maa su'ila calayhi salaatu wasalaam can shayin weligiiba wax lama weydiinin faqaala laa dabeedna uu idhaahdo maya intoo wax la weydiiye mu odhanin maya wax aynu yeeli karnaba maaha inkari karnaba waay wayba ku dhamaysanba haddii aad markaa mayaba odhan weydo maba kaa kala joojinayaanba baa lagu soo geliba ilaa aqalka ay fujisanayaan waay isagu maya ma odhan wa qaala waxau ihi ibnu cabaas kaana calayhi salaatu wasalaam nebigu waxa uu ahaa ajwada bilkhayr khayrka wuxuu uga dheerayn bad uga deeq badnaa ajwad annaasi bilkhayr ajwad annaas ka ugu deeq badan buu ahaa dadka bilkhayri xagga deeqdii xoolaha oo xoolaha de waxaa la yidhaahdaa khayr wainahu lixubilkhayri la shadiid maalka jacaylkiisaa lagu fasiraya marka ajwad annaasi bilkhayr wuxuu ugu deeq badnaa xoolaha ayuu nebigu ayuu ugu deeq badnaa waajwadu maa kaana fii shahri ramadaan waktigu ugu deeq badan yahna ramadaan bay ahayd ramadaan oo ilaahay qasnadihiisi isballaqayaan isaguna waa sii dayn jir wa kaana idaa laqiyahu jibriil markuu malagu la kulmo bisha ramadaan iyagoo qur-aanka wada socinaya ajwada bilkhayr khayrka wuxuu uga deeq badnaaye maalka min ariixi lmursala dabayl la diray dabaysha had iyo jeer markay soconaysa aad bay u dheeraysaa dee boqolaal kilomitirba saacaddii goysaa wuu uga dheerayn badnaa xagga maalka wa qaalat khadiijatu fii sifatihi calayhi salaatu wasalaam mukhaadibatan lahu xaaskiisii khadiiji markay nebiga sifaynaysay waxay tidhi mukhaadibatan lahu iyadoo isaga la hadlaysa maalintii ilaahay uu soo diray iqra loo waaxyooday isagoo gariirayo cabsanayo khadiijo u yimi zamiluunii wadatiruunii buu leeyahy idada oo iduuduuba oo waxba igu yimida dareenkaygu ha isbedele iyadoo dejinaysabaa maxay tidhi inaka taxmilu lkal wataksibu lmacduum waana waxay tidhi inaka taxmilu lkal hoosoo adiga culayska qaada qofka cid waliba nacdee culus culus baad qaadaa wataksibu lmacduum waxa aada kasabtaa waxa la waayey dabeedna waad bixisaa macduum shayga qaaliga ah ayaad kasabtaayoo aada soo shaqaysaa dadka siisaa od saasay ku sifaysay xaaskiisii taqaanay nabiga calayhi salaatu wasalaam wa xasbuka shaahidan waxa markhaati kugu filan fii hada albaab baabkan waxa markhaati kugu filan deeqdii nebiga maa facalahu maca hawaasin reer hawaasin wixii uu sameeyey reer hawaasin reer hawaasin waa kuwe waa qoladii maka barigeeda ay ku dagaalameen ee la mari waayey ee xunayn asxaabta kusoo jabiyey ee difaaca adag ka soo galay daa'if ee asxaabta badan soo laayay dib looga soo noqday muxuu u sameeyey min raddi sabyi ilayha wuxuu isaga celiyey dadkoodii iyagoo calaancalaya markay yimaadeen waa islaamna waa idin baryayna waa toobadkeena arrinkaygii isbedel baanu ku samaynay dee nacafiya ilan walcafwu min da'b alkiraam cafiskuna wuxuu kamid yahay dadka wanaagsan dhaqankooda iyo deeqduba de waa kii khadka u dejiyay idhi asxaabtayda waxaa wax kaga heli karaysaa sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaa markaan mideeyo ee aan tukiyo ee ayaan idiin furfuraya hadalka eh idinkuna waxa aad tidhaahdaan waanu islaamnay walaalihiin baanu nahay waanu idinku gafnay noo sabra dadkii iyo dunyadii aar dadkuna siiya saadhaha waar ha loo celiyo buui anigu intaydii waan u celiyay iyo reerkayagile wamaa facalahu iyo wixii uu sameeyey yowma taqsiimi sabi maalintii la qaybsanayay xoolaha min icaa'i lmualafati quluubihum lmualafati quluubihum kuwii qalbigooda la soo muxuu siiyey cadiima alcaiya xoolo fara badan midu boqol geela si la isu gabiyeey kasoo marayni boqol boqol ayuu ku maka kasoo soo islaamaysii waqad istawfaynaa dalik arrintaa waanu dhammaystirnay waan kuu soo sharaxnay fii mawdicih meeshiisii markii aynu xoreyntii ka soo hadlayna xunayn waay wa xumila ilayhi nebiga waxaa loo soo xambaaray calayhi asalaatu wassalaam tiscuuna alfa sagaashan kun oo isugu jirta lacag danaaniir iyo dahaba sagaashan kun dee waa maxay oo berigaa joogay ayaa loo keenay xoolihii nimankaa laga helaya fa wadacahaa fii xasiir nebigu wuxuu dhigay caw qaar halkan dhururida iyo qadaadiicda halkan ha lagu soo toomiyo ha lagu soo shuba buuli intuu salli u kala bixiyey wa akhada ay sharaca wuxuu bilaabay yaqsimuhaa inuu faraqo inuu qaybiyo kana u miid kana ugu shub taasna loo daray famaa qaama xataa faraqa minha meeshii kama kicin ilaa u mariyey sagaashan kun oo dirham buu ayuu kala diray de waa dareemi karaysaa halkaa nabiga calayhi salaatu wasalaam siduu baalkan maalku ku ahaa madaxnimada wuxuu ugu hiilinayay nabigu iyo hormuudnimada u ahaa diinta ilaahay waxaan ku baadi doonaya hanuun waxaan ku baadi doonaya raalli noqosho ilaahay waxaan ku baadi doonaya janno wuxuu kala dagaalamaya dulumaadka iyo gulcurka iyo cadaalad darada adduunyada dadka ku nool wa jaa'ahu rajulun fasaalah nin baa nebiga u yimo baryey shaxaaday fa qaala dabeedna nebigu wuxuu uhi maa cindii shay-un de waxba ma hayo leannaka ma aho ma qarsanayo arrintu waxba dee mahayaba meel hood doonaysa hadalma maraa qof soo baryo tegoo mas-uul usoo baryo tegayna dee waad garan karaysaa yidhi halku yidhidiiladiisu ka gaadhay marka nebigu wuxuu arkay kani kan la meeleeyaa inuu babarta inuu iska meeleeyo wuxuu uhi walaakin ibta calaya aniga igu soo iibsa buuri maxay sheegaysaa aniga daraadday usoo amaaho oo wax soo iibso waxaad doonaysa soo iibsooo igu soo reeb ayaynu idhahnaa ma ogta iibsoo igu soo reeb wey libta calaya orada qaatiyo amahada aniga halaygu yeeshay dee soo iibso waxaad doonaysa fa idaa jaa-anaa shay-un marka wax noo yimaadaan qadaynaahu annagaa kaa bixin daynta waar aniga igu soo amahoo igu soo reeboo marka xoolailahay noo keeno waanu iska bixin faqaala lahu cumar cumar baa ka yaaboo yidhi maa kallafaka allaahu maa laa taqdiru calayh ilaahay kuguma mashaqayn waxaanad karayn maa kallafaka allah ilaahay kuma saarin maa laa taqdiru calayh waxaanad karayn wax aanad karayn baad isku rartay nin wax ku weydiisanayaad waxu amaanaysa waa culays de ila waa dayna dayntana ilahay buu ka magangeli jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam fakariha dalika calayhi salaatu wasalaam hadalkaa cumar nebigu muu jeclaysanin inuu ku hambaliyeeyaabuu doonayay ila culays buu galay qof culays ku dhacay haddii aad garabkiisaad ka baxaysa haddaad u yar dayriso waad u gijinaysaa arrinka haddaad ku ammaantana wuu karaahiyey fa lahu rajulu min alansaar nin ansaarta ka mid a markuu nebigii oo aan jeclaysan hadalka cumar arkay buu ka yar dhiciyo wuxuu ihi yaa rasuula allah anfiq walaa takaf min dilcarshi iqlaalan anfiq waxbixi buu yidhi o oh. buu waaninaya walaa takhafa ka cabsanin min dilcarsh ilaaha carshigale xaggiisa iqlaalan yarayn inuu wax kugu qaliiliyo kugu yareeyo ha ka baqan ha u baqan bui ha u baqan ee waxbixi ilaahay baad leedahay ilaahay carshiga lahaa ayaan kugu yaraynayna waana maqaaladuu nebigu odhanaya calayhi salaatu wasalaam tiinbuu ugu celiyey adigaa basidaa nagu waaninaya kawad buui halkii fatabasama calayhi salaatu wasalaam nebigu waa qoslay wa curifa albashar fii wajhi farxaddiibaa wejigiisa laga arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam macnaa jidhkiisu siduu u kala baxay ayaa laga arkay wa qaala markaa nebigu waxau ihi bi haada umirt dee kaasaa la ifaray ka adigu aad ifartay inaan wax bixiyo ilaaha carshigale aanan ka baqan inuu wax igaga bakaylayo kaasaa la ifaray ka aad ifartun baa la ifaray waay bi haada umirtu wاlإkhbaaru wararka ka sheekeynaya bijuudihi wa karamihi calayhi الsalaatu wasalaam nebiga deeqdiisa ka warramaya kaiiratun aad bay u badantay yakfii minha waxa kaaga filan intaa litacliimik inaanu wax kuu sheegno maa dakarnaahu intaananu kusoo sheegnay dhowrkan tusaale ayaa kaaga filan tacliim tacliim inaanu ku tacliimino inaanu wax kuu sheegno oanu wax ku ogeysiino waxa kaaga filan dhowrkan tusaale ilan tusaalayaashii nabiga calayhi salaatu wasalaam deeqdiisa lama soo wada koobi karo waaya taasina waata waa sifaadkiisii qaaliga ahaa ee dabeecad ahaana ulahaa diinta ilaahayna ay kusii dhiirigelisay ilaahay uu ku barbaariyey marka inagu sidan oo kale dee qofkii uma wada kari kara laakiin xasfa alistidaaca ah. in hadafku ka duulaya u ahaado inuu waxbixiyo inuu waxbixiyo waxaana iska jarin kaama go-aane mar walba inuu qofku ku xisaabtamo wixiisa inuu wax ka qorsheeyo hadday tahay faralkii iyo hadday tahay sunnihii iyo hadday tahay maalintii bishii sanadkii intaba waa in wax qorshaysnaadaanoo ku daridda aada liiska ku darsatay waxbixinta ee aada ku fikirtay buu ilaahay kaa abaalmarinayaaba adoo weli bixininba ayaa laga abaalmarinaya ilaahay baa barakaynaya maalkii albaabadaa lagu furaya afkaarta wanaagsanaad wax ku helaysa ummaddaa lagu sakhiraya ilaahay ninka u adeegaysna ummaddiisa u adeegta wa minhaa sifaadkii nebiga waxaa ka mid ah cajiibka ah ashajaacatu wannajda geesinimada iyo dhiiranaanta aa laba eray hor isu tegaya oo sideedaba qofka maalka qofka cadowga ku geesiga maalkana waa ku geesi sidaa darteed ayaa inta badan bakiil waliba waa fulay geesi walibana waa deeksi ilaan qofkani hadduu ka baqdo maalkii yaraaye uu saa u qaban lahaa saa u dhiibi lahaa naftii inuu sidan u qabto cadowga udhiibana uu ka baqanaya ila yadaaba kasii culus marka labada halkaasay iska shabahaya fa kaana calayhi salaatu wasalaam <coughs> soomaalidan had iyo jeer markay qof ammaanayaan saasay isu raacin jireen qofkaa hebel dagaal iyo deeqba waa leeya bay odhan jiray dood iyo dagaal iyo deeqba waxbuu ku taraya sada calaama inta deelka ka kaca waay fa kaana calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ahaa minhumaa labadan arrimood waa shajaacada iyo najsada dhiirhalaanta iyo geesinimada bilmakaan meel buu ka taagnaa xeer buu ka taagnaa aladi laa yujhal heerkaasoo aan laga jaahil noqon karin nebigu waxa uu ka taagnaa dheeranaanta iyo geesinimada mustawu ka gaadhay aan lana ilaawaana aan ina la ilaawi karan qad xadara almawaaqifa asacba goobihii adkaa maalmihii adkaa buu istaagay goobta wey mawaaqifta sacbana waa adag goobihii adkaa ee uu cadaraha la muujiye rag isku helay ha kibir wado meeshii ay yimaadeen ayuu nebigu xaadiray oo uu isagu macnaha joogsaday oo u dhaqaaqin halkaasoo wafara ay yaaceen alkumaatu nimankii geesiyaasha halkii ay yaaceen iyo waladdaalu canhu isaga ay ka yaaceen kayra marati macnaha meel buu istaagay mawaaqifoo adag taasoo fara alkumaatu waladdaal kumaad iyo abdaal waa geesiyaasha ay ka yaaceen canhu isaga khayra maratin inaa marahayna dhowr jeera kumaad iyo abdaashi macnaa geesiyaashii meel ay kaga yaaceen buu soo haray dee taa dagaaladii baynu kusoo marnay khazawaadkii xunayn iyo uxud iyo adigii soo maraya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu baaqi u baaqi ragga qaarkood asxaabtiisii waaweynaa qaarkood direen ayuu le war bal haddaad diday ebelkan unbaaba ayaa ridaya bal eebabkuna la cararay adeer noodhig dhig booshka unbal markaa halkaa isagu waa sugmay wa huwa saabitu nebigu wuu sugmay laa yabrax madhma dhaqdhaqaaqay wa muqbilun mid cadowga kusii jeedu ahaayo laa yudbiru aan dabada ujeedinayn walaa yatazaxzax aan nuuxsanaynin ma nuuxsanayn barta uu istaaga kama nuuxsanayn wamaa min shajaacin qof geesii ma jirin ilaa uxsiyat lahu fara waxa loo tira koobay un xabad orada ilaa uxsiyat lahu waxa loo tira koobay lahu fara ninba maalin fakay nin kastoo geesi ahaa ninba maalin unbuu yaabuu fakaday wa xufidat canhu jawla wareeg iyo jiro uu galayna waa loo xafiday wa xufidat canhu qof kastoo gees iyaba xamaali loo xafiday maxay jawlatun jawladu waxa weeye waa orodkii oo la yar asturay une waa jiirayn meel unuu ka jiirayo si unu siibtay siwaahu nebiga mooyaane nebigu ma cararinba isaga midna looma qorin oo xaashidiisa ah midna looga heli maayo waxasbuka waxaa kaaga filan maa facalahu fii xunayn wa uxud labadaa dagaalba waad soo martay oo mima dakarnaahu mustawfa wixii aynu isagoo dhammaystira soo sheegneen qisooyinkaasi haddii u raajici cabaas iyo ninkii la odhan jiray abu sufyaan iyo ibnulxaaris dee nabigeena adeerkii adeerkii ahaa markaanu ka yaabnay in cadowga baqashiisu ay u gashaan un baanu ku mitidnay un inaanu xakamaa xijino ka jooji ka jooji ka jooji isla wuxuu leeyay ana nabiyu la kadib ana bnu cabdilmualib u dhaadanaya wa qaala bnu cumar cabdilaahi wuxuu ihi maa ra'aytu ashjaca walaa anjada walaa ajwada walaa arda min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam intaasoo tilmaamood qof koobsaday nebigun baan haya ashjac mid ka geesisan maan arag walaa anjad mid ka dhiiran ma arag walaa ajwad mid ka deeq badan ma arag walaa arba qof ka mabsuudsan oo ka farxaansan ma arag min rasuulilaahi sala allahu alayhi wasalam wa qaala caliyu waa asxaabtiisu mahadhooyinka reebeen wuxuu calina yidhi innaa kunnaa annagu waxaanu nidaan asxaabtii nahay ida shtadda alba marka dagaalku adkaado waxmarat ilxadaqu indhuhuna casaadaan ee la moodo inay soo baxayaan itaqaynaa waxaanu ku gaashaamanayna birasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam marka qofka naftu ay qabato ee xowlalmariidadu ay kalaan ee isbedelku uu ku dhaco dagaalkuna adkaado itaqaynaa birasuulillah itiqaagu waa gaashaan baanu ka dhiganaya maxtana isagaa noogu horreynaya yoolbaar buuba noo famaa yakuunu ma ahayn axadun qofnaba ma noqon jirin aqraba ila alcaduwi minhu aqraba ila alcaduwi minhu cid cadowga isaga uga dhowey may jiri jir macnaha in gaad loo dhiga iyo difaac oo la idhaahdo nebiga iyo idilina qaarow ka horeeya inta lamiirka qababahede markay meesha isku daadato hilbowdo xiina xamiya alwatiis daawuhu kululaado markaa oo nin waliba sidiisa isu maamulayo waktigaa isaga xagga cadowga isagaa u sheegaya walaqad ra'aytunii waan is arkay buri waa cali oo geesiyaashii ka mid ahaa yowma badr maalintii beder waan arkay wanaxnu naluudu annaguna waxaanu miciinsanaynay binabiyi sala allahu calayhi wasalam nebigaa baanu miciinsanayna oo markaanu meel mari kari weyno isagaaba sida taangiga noogu yaro horeynaya naluudu isagaanu ku gaashaamanayna wa kaana wahuwa aqrabunaa ila alcaduw cadowgana isagaa ugu dhowaa maalintaa beder eebbe aad garanaysa xaaladu saahay wa kaana wuxuu nebigu ahaa min ashaddi annaasi dadka ugu daranaya yowma idin maalintaa ba'san xagga dagaalka gacansaarka cadowga iyo wacdaraha uu muujinayo maalintaa ninka noogu daran bu ha nebigu calayhi salaatu wasalaam wa qaala anas calayhi salaatu wasalaam kuwa hore waxay ibnu cumari caliy ehm, bn abi aalib ayay ahaana anasba ka dhegayso anasba geesinimadii nebigu ka warramaya wuxuu ihi nebigu waxau ahaa kaana calayhi salaatu wasalaam ashjaca annaas wa axsana annaas wa ajwad annaas arrintaa iga qorbu ashjaca annaas dad buu ugu geesisanaa wa axsana annaasi dad buu ugu wanaagsanaa wa ajwad annaas dadna ugu deeqsiisanaa rasuulku sala allahu calayh wasalam qof shaqaalo oo toban sano qof u shaqaynayay marka la yidhaahdo ka warbixi inta badan dee ciil baa soo yaro kala mara iyo wakti hoos loogu yaro joogsaday oo maruun si il guracan lagu eegay dabeedna qofka xataa hadduu ammaanana laakiin buu ka yaro daba tuuraa hebel u wanaagsan u wanaagsan wanaagsan wanaagsan laakiin marka waa bilaa laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga wax laga daba tuurayo oo laakiin anas ma samayn karayo waayo dee wuxuu kusoo soo maxaad u samaysayba ma odhanba weligayba wax haddaan kharbudaan kharibo wuu arkayaa wuu dhaafayaa waayo way dhaawacaysaa qofka qalbigiisa isagoo wixii kharibay oo lagu hayay ku cadday haddii laydha maxaad sidaa u yeeshay waxay taabanaysaa meel adag haddii laydha maxaad waxaan u qaban weyne hawshaadiiba ahayde iyana maskaxdiisa dhan bay fujinaysa labadaasoo shaqaalaha ugu daranba ima odhanin wuu iga dayn jiray isagoo xaq lahaa marka geesinimadiibuu midh soo qaaday laqad fazica waxa yara diray buuri oo yaro qixi gaadhay argagaxay macnaha ahlu lmadiinati laylan reer madiina habeen habeenada ka mid a ah, ayaa qaylo soo yaro dhacday waana cadowgii makaayna soo galay waa labo ilaa afartan dhanba cadowbaa ka xigay fazica waa argagax fandalaqa naasun dadka qaarkood baa waxay u kaceen qibala sawti xaggii laga qayliyey xaafadaha magaalada qeyb ka mid a ah ama dhinac koonayaasha ah ayaa qayla ka yeedhay markii qayladii la maqle la naxay ayaa fandalaqa naasu qibala sawt xaggii laga qayliyey bay u yaaceen raggii dee difaaca ku jiray iyo gaarka qaar ka midabaa u yaacay show nebigaada soo kormeeray oo ka soo socdaba meesha fatalaqaahum wuu la kulmay calayhi salaatu wasalaam nebigii baa la kulmay raajican isagoo soo noqday oo ka warkeenay oo soo sahamiyey oo xaqiiqadii soo taabtay qad sabaqahu min asawt meeshii laga qayliyey isagaaba uga dheereeyey qad sabaqahum min asawt halkii laga qayliyey isagaa soo hubiyeyba cagta soo mariyey wastabra alkhabar warkiina wuu soo hubsaday warkiina wuu soo hubsaday xataa calaa farasin liabi dalxa faras abi dalxe uu lahaa ayuu meesha ku tegey faraskaasoo curyin leeda ah wasayfu fii cunuqi seeftuna qoortay ugu suganta wa huwa yaquulu wuxuu leeyahi lan turaacuu lan turaacuu waar waxba laydin hargagixina ha laydinma hargagixiyo waar isdejiya waar isdejiya bala ma jirto marka curyin waa farasku markaanu kooraysnayn ee si deg dega qofkii faras fardafuulkaha ugu laabo ayaa la idhaha waa faras leeda ah awrkana maxaa la idhaahdaa <laughs> waa cadaysima awrkuna adigu qaawan ha odhani waa lagu qoslayaa haddaad reer magaaltoo tidhaa faras qaawan ma marka hore u dhar xidhnaa baa lagu leeyahy <laughs> marka horeba dee dhar muu lahayn marka waa musalaxaadka erey bixinta waa musalaxaad ay leeyihiin maaragtay xayawaanaadku marka taasi waxay sheegaysa inaanu xataa u isu dhigin faraska dhididkiisa iyo dhogortiisa iyo rafaadkiisa iyo maadaamu nin madaxaho mas-uul oo cayaanaya inuu wax isaga dhigaba shaqadiisaba maaha dhag intuu fulay buu markiiba kusoo wareegay dabeedna waa kan colkii oo isyar xaamxaamanayo warban ina keena marka meesha qayla ka yeedha in yar baa layar raftaa ina keenayaan keligaa laga heli meesha intiibaa dabeedna isaguba ka war keeno lan turaacu walaha argagixina waliba wuxuu kusii daray wasayfu fii cunuqi seeftuna qoorta wejiani qaaran yahay macnaha waa heeganoo si dhaksaa ayuu maaragtay diyaar u yahay inuu wixii la garan waayo gacan saaro oo si dhaksaa buu la baxayaa seeftuna qoorta uu ku jeeni qaaran yahay waaya waa kii markaa sii raacinaya wain wajadnaahu labaxraa faraskana waxaanu helay isagoo bad ah faraskiina wuu ka faa'iday faraskii abudalxe faras cayuba buu ahaa oo aan ku wanaagsanayn orodka caniida mar alla markii uu nebigu fuulay ayaa ilaahay daweeyey dabeedna faraskiina waxaa laga furayba shakaalkii hayay wain wajadnaahu labaxr faraskaad ka caban jirtayna waa kanoo cidibo gaari maysa bu abudalxana wuu ka faa'iday marka waa geesinimadii nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaasaa looga baahan yahay madaxduna dee dadka muslimiinta hogaaminayaana ah inay fulayaal noqdaan harkooda ka cararaya ma aha qofku hadduu fulay noqdo cadowguna ku ogaada fulaynimada waa baaba weeye ummadda islaamka mushkiladda keliya haysataa waxa weeye madaxdii unbaa fulayaal ka noqday shucuubtii way jiraan dhaqaalihii wuu jiraa xooggii milatari wuu jiraa laakiin fulaynimun baa ka dhacday qofkuna markuu dadka ummadda kii u weynaa kolkuu cabsado dee maxaad u malayn kuwii kalena imika yuhuudda waxay yidhaahdeen dagaalkii ugu dheeraa ay galeen adwal xarb alxuruuba eh, sit lixdii dagaal ay galeen kii ugu dheeraa kanuu ahaa marka laga soo bilaabo intii meesha la dejiyey ugu muddada dheeraa shan wiig soconay beryaha kale waxaa la dagaalamayey dawlado iminka jabhad yar ayaa la dagaalamaysa waa dagaalkii ugu dheeraa ee ugu khasaaraha badnaa ee cidda laga dagaalamaysaana ugu tiro iyo tayo yarayd bay idhaahe marka nimankaas taasay ka samrilaayiine fartuun bay dhexda weli qaniinsan yihin waanu guulaysanayna waxaan ayla qaylayaan waxa wacdaraa raacay warhidii baa raacday jabhad yar oo kooban oo beeralaya oo meel iska degan ayay shan wiig mari waayeen lix kun baa lagu qiyaasaa ciidankooda ugu badnaan nimankaa xisbullaahiga la idhaahdo kuwana shan iyo afartan kun oo ciidan aday geeyeen oo layidhi waa kii bariga dhexe ugu casrisanaa oo diyaaradahoodii wato oo hubkoodii wato markaasay boqol iyo siyaado taangina ka gubeen lixdan diyaaradoodna ka gubeen lix iyo lixdan diyaaradood kun iyo afar boqol oo gaadhina waa ka gubeen askartu waxa ay ku sitaan degtun bay ku ololinayaan dabeedna iminka dad badani soo aakhira tooseenoo kuwii madaxda ahay markaasay leen war wuxu ma waxaan u baahan laynagu cabsiin jira marka xaqiiqatan fulaynimadu marka ay idaa asaaba cadamu shajaaca arucasaa khatarteeday runtii leedahay khatarteeda ayay leedahay wax kale uma harin baa la waktigan imika inay kumbuladii ridaan mooyaane kumbuladuriye ahiyeen inay ridaan mooyaane maha baqiya lahum ilaa dalik kumbuladana weliba waxa ay mararka qaarkood isticmaalayeen waxaa la yidhaahdo alqanaabil alcunquudiya oo ah nuclear yaryaroo la jarjaray oo la googo'yay bay ku isticmaaleen falastiin iyo halkan marka cumuuman waa taa macnaha waxa agtooda qalab way hayaan cindahum almatooraat wa cindahum albanaadiq laakin laysa cindahum quluub wax quluuba ma hayaan marka qalbi baan jirin ah, kuweeniina dee qalbigaas eh, quluubta eh, maxaa qalabkaa bilaa quluubta ah ayay iyana ka yaacaya waaya wa alxayaa walikhdaa xishoodka iyo indhalaabashada iqdaagu waa indhalaabashada qofka oo aan kakanaanin wey oo aan soo kadeednaanin iqdaag iyo xishoodka fa kaana calayhi salaatu wasalaam ashadda annaasi xayaa dad oo dhankii ugu anshax iyo adaab iyo xishood wanaagsan buu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam wa akarahum ka ugu badan buu ahaa cani alcawraati iqdaaan cawrada dadka ka in badan ka indhalaabtuu ahaa hadday tahay cawradooda jirhka iyo haddii ay tahay cawradooda macnawiga ah iyo dhaliilahooda dhaliishoodana ma raacraaci jirin cawrada jidhkoodana ma raacraaci jirin qof bay maradu ka dhacday wuu ka indhalaaban yahi qof baa simbiriraxday ama ceeboobay wuu ka indhalaabanaya qaala abu saciid alkhudriy kana calayhi asalaatu wasalaam nebigu wuxuu ahaa ashadda xayaaa min alcadraai fii fijriha inanta gashaantida ah oo ku jirta meeshii ay u hoyanaysa fidrigeedu ayuu ka xishood badnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam had jeer hablaha gashaantimahaay marka aanay baxaan bixin xaafadooduun iska joogto dadka soo agmara way iska qarisaa oo daaha dabadeeday gashaa nooca sanka kaa soo gelaya waxa ugu wacan suuqay wareegayaan oo ruuxii dumarka markay shaqo marto ee eh, dhul fara badan ay ka wareegtay raggii ikhtilaad isku sameeyaan ay dhex galaan kii walba waxay odhanaysaa allaabahay baa nin mooday midna ka xishoon mayso mid walba sanka ka galaysa laakiin marka ay tahay qof asturanoo ama waxa qabata ama waxa baratee laakiin uruursan waxa weeyaan shoo badan ka heshood badnaa nabigu alayhi salaatu wasalaam heshoodkii sibaa tusaale ayaa lagaa siinaya wa kaana wuxua idaa kariha shayan carafnaahu fii wajhi mar alla markuu shay naco wejigaa laga garan jiray laakiin afka lagama garan jiro ma oo ma filiqtamayo oo ma golaaftamayo sida ka madaxdii laga yaabo in dhimbiila uu daadiyo noocaa mu ahayn laakiin wejigaa markiiba la arkaya inuu diidan yahay wa kaana calayhi salaatu wasalaam nebigu waxa uu ahaa latiifa albashara jirhkiisu miduu dabacsan yihi ah, on jirhkiisu jaafaa juglo laga didaya ahayn raqiiqa daahir muuqaalkiisuna miduu dabacsan yahay laa yushaafihu axadan qofna kulama hadlayo bimaa yakrahuhu wax qof uu nacayo qofku wax uu nacayo kulama hadlayo ka gaalkaa ah laftiisaa markuu la doodayo yaa abaa fulaan buu odhanaya ma dhamaystiratay hadalka yowma alxudaybiya nimankii gaaladu ay u soo dirayeen ee lahaa muxamedow ma ogolin rasuulnimadaada kuma ictiraafsanin maka soo geli maysee baliyo baaskaa daldalaya yaa abaa wariid hal khatam waxa uu leeyahy ma dhammaysatay hadalkaagi ereygaa kunyada waxa loo isticmaala had jeer markaad qofka yar qadarinayso waar ma dhamaysatay bal maruu hadalka ka bax waa xayaaan wa karama nafsin isagoo xishoonayo naftiisuna wanaagsanta qaalat caaisha caashi waxay tilo xaaskiisii kaana calayhi asalaatu wassalaam nebigu waxau ahaa idaa balaqahu marka uu ka soo gaadho can axadin qof maa yakrahuhu wax uu nacayo maa yakrahuhu wax uu nacayo ee la ydhaha hebel baa waxaa laha oo adiga wax kaa sheega oo ilaahay wax ka sheega oo diintiiyo muslimka wax ka sheega oo caynkaa laha oo wax daldalay waa munaafiqiintu u badnaayeene marka warkaasi soo gaadho lam yaqul muu odhan jirin maa baalu fulani yaqulu kada wa kada waan muxuu imika u ninkan hebele waxan iyo waxan leh ninkan hebel hebel ee waxan iyo waxan la iiga sheegay muxuu u muu odhan jirin bal yaqulu wuxuu odhan jiray maa baalu aqwaamin dadka qaarkood waa maxay arrinkoodu yasnacuuna samaynaya aw yaquluuna kada waxaa odhanaya hor dadka qaarkood maxay yihiin oo inaga mida ah? oo waxaa iyo waxaa samaynaya waxaa iyo waxaa odhanaya waxaa iyo waxaa laga sheegay tag arrinkoodu waa maxay intuu mimbarka istaago saa iyo saa iyo saa iyo saale yanhaa canhu qofka waxan wuu diidayaayo walaa yanhaa canhu ficilkan xun buu diidaya ama qowlkan xuno walaa yusamii faacila ciddii samaysayna ma magacaabayo waxaanay darsunal ataagal yidhaahdaan ma samayn jirin nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin si guud ayuu wuxuu sheegi jiray si guud buu wuxuu sheegay waa adaabta wanaagsane rasuulka laga dhaxlay marka arrinkiina wuu daweeyey qofkiina radulficli samayn maayo ee waxaaba laga yaabaa inuu goor dhowto isagoo xushoonaya isbaraxaad la yimaadaba uhaado kaad sheegaysa anuu ahaye marka adaabta wanaagsan baa sidaas qofku hadduu wax sameeyo inaad ku qaylisto dadka dhexdooda annasiixatu fi lmalai fadiixa baa laydhaha bulshada dhexdooda oo qofkii aad tidhaahdo waan ugu naseexadaynaya waan ugu naseexaynaya ama waan kula talinaya wuxuu u qaadanayaa qofku fadeexad adeer haddaad wax sheegaysa maad iigu sheegtid gooni ama maad si guud u sheegtid ya midaad har haragibaad u tuurtay wa qaalat radia allahu canha caashi waxay tihi mar kale lam yakun calayhi salaatu wasalaam nebigu muu ahayn faaxishan walaa mutafaxishan walaa sakhaaban bilaswaaq walaa yajzi bisayi'ati sayi'a walaakin yacfu wayasfax wa hadihi lawsaaf awsaafu fi tawraat kitaabkii towraadna tilmaamahan uu ka bixinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam mu ahayn faaxishan mid xun oo ilaahay foolxumo u abuuray walaa mutafaxishan mid foolxumo iska baadi doonana mu ahayn dadka qaarkood baa iyagoo si wanaagsana loo abuuray iska raadraadiyo isku xariifiya cayd iyo ceebaynta iyo aflagaadada isxariifin ka baadi doona mutafaxish waa qof iska baadi doona xumaan manuu xumayn xumaanna iskama baadi doonay walaa sakhaaban bilaswaaq suuqyadana kamuu qaylin jirin nebigu calayhi salaatu wasalaam oo marka la arko qofkii oo suuqa ka qaylqaylinaya waxaa loo qaadanayaa inuu yahay qof hooseeya oo jaahila oo aan xishoonaynin baa loo qaadanaya laakiin qofka mutacalimka ah ee xishoonaya ee muru'ada iyo sharafta leh isagu arinkiisu qaylqaylin ma ahee kelmadu odhanayaa way miisaamanta uu u meelbeeya walaa yajzi nebigu kuma abaalmarin jirin bisayiati xumaanta a xumaan kuma abaalmarinay haddii xumaan lagu sameeyo xumaan kumuu jawaabayn walaakin yacfu wuu dhaafi jirayo wayasfaxu wuu iska dul qaadanayay nebigu calayhi salaatu wasalaam xishoodkiisuna kaasuu ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam allah subxana wa tacala